بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي intayna gudagelin casharka cusub caawa insha allahu tacaala waxaan wax yar ka tilmaamaynaa mas'alo muhiim ah oo mucaasir ah masaa-isha nawaasisha ka oo ku saabsan nasabka sugiddiisa waa d ga waxa loo yaqaano ama albasma alwiraathiya yacni ma lagu sugi karaa nasabkii ama nasabkii ma lagu nafin karaa oo waxa weeye qofkan ma dhalin ma la dhihi karaa ayadoo markaa la cuskanayo d ga marki labada d ga qofkan iyo qofka laisku baaro horta intaynan xukunka guda gelin d gu muxuu yahay d gu waxaa weeye waa baaritaan lagu samaynayo unug ka unugyada qofka yani wax ku jira unuga bini oo baaritaan lagu samaynayo oo d n a loo yaqaano ama alximd marka waxaa ku dhex jira qof kasta basmo gooni ah ama eh, astaan u gaar u leeyahay qof kasta oo qof qof lamida ah ma jiro adduunka labada qof ee isdhashay waxyaaba ay wadaagaan baa jiro oo la garanayo inay isdhaleen dnogooda haddii la baao marka unugaa la baadayo meel kasta oo jir ka laga qaadan karaa dhiigga laga qaadan karaa dheecaanka laga qaadan karaa dhareerka manida kaadida iyo wax kasta oo qofka jirkiisa eh, qaybihiisa kamida mid ah, ayaa baaritaanka lagu samayn karaa d n gu uu ka xoog badan yahay iyaafada wax badan buu ka xoog badan yahay khiyaafada fuqahadu ay sheegayaan caawana insha allah taala darsiga noogu imaan doonta qofkan yani isryaqaanka ah ee labada qof ee isdhashay garanaya isagoo eegaya shabaha iyo shakliga iyo qaabka labada qof ee isdhalay isku eg yihiin ama isokaanshaha ka dhexeeya waxaa aad uga xoog badan d n bal waxaa leeyahay d n ga yani waa wuxuu u dhow yahay aci bisifa qaciya yani inuu boqol kiiba boqol yahay ayay u dhowdahay markiu nasabka lagu sugayo ama laga nafyinayo marka fuqahadu mucaasiriinta ah masaladan way baadheen majaamicda fiqhina qaraaraad bay ka soo saareen marka qaraaraadka waxaa ka mid ahaa qaraarka majmac alfiqhi biraabidati caalam alislami culimo badan ay ku kulmeen majmacaas qaraar uu ka soo saaray labadii kun iyo labadii marka qaraarkaas khulaasadiisu waxaa weeye in la ictimaadi karo waxaa loo yaqaana d n a-ga si baaritaan lagu sameeyo taxqiiqa jinaa'iga haddii dembi baaris la samaynayo qofkii dembi sameeyey maalan dhiiggiisii ama farihiisii wax noocaasa baaritaan lagu samaynayo taasi waxa weeye waa la ictimaadi karaa taxqiiqa jinaa'iga ah dembi baarista laakiin qisaas laguma furin karo lama dhigi karo qofkana dembigan geystay ama waxaan sameeyey sidaa darteed qisaasa lagu furiya maxaa yeele shubha ku jirta wlxuduuda tudrau wlxuduud tudra'u bishubahaat xagga nasabka waxaa loo isticmaali karaa liihbaati nasab nasab waa lagu sugi karaa haddii nasabkan uu yahay nasab majhuulah ama lagu muransanya suwarta kala duwan ee fuqahadu ay ku sheegaan abwaabta fiqiga iqraarka suwar kala duwan baan soo martay qof lagu muransan yahay nasabkiisa darsigeenna caawan insha allahu tacaala suwar noocaasa lagu soo mari doona dad lagu muransan yahay yaa dhalay hebel baa dhalay mise kanaa dhalay qof kasta uu sheegan karo ama laba qof oo islaan wada tegey wada shubha ugu tegey ama nikaax iyo wada shubha markaan la kala garanaynin midkii dhalay marka xaalaadkaasoo kale markii weladka muran uu soo galo waa lagu kala saari karaa d n a-ga meel kasta oo kiyaafada loo ictimaadayey d n a-ga waa loo ictimaadi karaa asagaana ka mudan in la ictimaado sidoo kale caruurta isbitaallada ku dhalanaya ee hal meel laga wada umurinayo dumarkii dabeetana laga yaaba inay isku khaldamaan waa lagu kala saari karaa caruurta saasoo kale waxaa weeye la beerayo ee anaabiibta ama tuubooyinka lagu korinayo ee oxygenka halkaa lagu siinayo hadday isku khaldamaan waa lagu kala saari karaa d n a-ga sidoo kale carurtu markay lumaan ee isku khaldamaan shilal dhacay sababtood ama musiibooyin ama dagaallo markaa la garan waayo carurta la kala saari kari waayo d n a-gii waa lagu kala saari karaa waxyaabahaasoo d n a-gu uuna anfacaya laakiin marnaba waxaan bannaanayn d n a-ga in loo adeegsado qof nasabkiisa uu sugan yahay in eh, la baadho si loo hubiyo hebel inuu dhalay si hadda maalan gaaladu isticmaasho o kale dadka dhoofay oo kale inay isdhaleen in kale baaritaan ugu samaynayaan taasoo kale looma ictimaadi karo yani ninka hadduu islaatis ka shakiyo ma baari karo weladkii u dhashay oo markaa d n a hadduu usoo saaro inuusan isagu dhalin ma dhigi karo anugu weladkii mama dhalinba marka xaaladdaas oo lama isticmaali karo weladkii nikaax ku dhashay lama baari karo d n a laguma baari karo si qofkii haddii d n agii uuna usoo saari usan dhalin markaa iskaga nafiyo dhaho anuu mama dhalinba weladka maay d n agi soo saari inaan dhalin taas ma banaan waa xaaraan culimadu waxay dhaheen lama ictimaadi karo fii nafyi nasab nasab sugan oo sharcan u sugan laguma nafyin karo laakiin nasab majhuul ah waa lagu sugi karaa marka khulaasada waa taas kitaab اlcidad ciddooyinkii ayuu kitaab yahay waa jamcu cidda ciddaduna waxaa laga soo qaatay min alcadad maxaa yeelay tiray ka kooban tahay ama tiradaas ha ahaato ama ha bilo haaliba sharcigana ciddadu waxaa weeye ismu waa magac limuddati muddo u sugnaatay muddadaasoo tatarabasu fiiha almar'atu haweenaydu ay markaas sugayso eh, limacrifati baraa'ati raximiha si raximkeeda eh, berinimadiisii inuu eh, maran yahay oo wax walad ah ka maran yahay si loo ogaado aw amase litacabudi ama cibaado ayaa loo samaynaya waa shay tacabudi ahoo de ilahay nagu addoonsaday umaba ciladiisa aw litafajuciha calaa zawjiha ninkeedii ka dhintay ayadoo u beerlaxowsanaysa oo u murugaysa marka saddexdaas xikmo ayaa loo jideeyey ama saddexdaa mid unbaa ay soo hosgelaysaa ciddadii in gabadha raximkeeda lagu ogaanayo inuu ilmo ku jiro iyo in kale ama ilahay baa nagu addoonsaday oo cilada maba garanayno ama litafajuc cala zawj ninkii dhintay in markaa eh, gabadhi ay ka murugaysanta waa gabadhi asayda u saarayd limacrifati bara'ati raximiha gabadhii la furay eh, waxaa weeye ninkan u tegi jiray dee markaa eh, lama garanayo in uur leedahay in kale markaa si raximkeedii loo hubsado ayay ciddo tirsanaysaa litacabudna wuxuu noqon karaa litafajucna horta wuxuu noqon karaa gabadhii ninkeedii ka dhintay waa tan afar bilood iyo toban habeen ku cidda tirsanaysa waa tafajuc tacabudna waxay noqon kartaa gabadhii waxaa weeye ninkeedii ka dhintay ayadoo waxa weeye ayna is aragba gabadh ninka wuu guursaday laakiin muuna la kulmin dabeetana uu ka dhintay waxay ku cidda tirsanaysaa arbacata ashhurin wa cashir suu ilahay qur-aanka noogu bilood iyo toban habeen hadda gabadhan ninkan maba aragba marka waa tacabud taasoo kale waa tacabud tafajuna uu ku jiraa yani murugo inay muujinayso asayda u saaran gabadhi tacabudna uu ku jiraa oo bara'at raxim meesha maba yaalaba oo gabadhi dee ninkan lamaba kulminba waxaana asal u ah qabla ijmac aayaat iyo axaadiid inoo imaan doona baabka inoogu imaan doona waxaana loo jideeyey siyaanat lilansaab ansaabtii si loo dhowro maxaa yeel maqaasid shareecada waxaa ka mid ah nasab sidoo kale in nasabka laga ilaaliyo inuu isku khaldamo eh, gabadhi haddii la furo ninka dambe guursanaya lama garanayo weladkan ma hore adale mise kii dambaanale haddaan la samaynin ciddo udhaxaysa oo kii hore kaga ciddo tirsanayso hadday markii saa loo furaba ay nin kala guursato gabadhii mawduucada ahayd ilmaha ay dhali doontay lama garanayo ma hore ayay uur u lahayd qarsoon mise ka dambaa uurayay lama garanayo saa si loo ogaado weladka yaa waa in ciddo loo dhexaysiiya ciddo lagu kala saara ricaayatan liaqi zawjayn labada isqabta xaqooda la ilaalinaya walwalad waladkiina waa la ilaalinaya nasabkiisi wanaakix aani ninka labaad guursanaya gabadha asna xaqiisa la ilaalinaya wاlmuallabu fiiha atacabud waxaana ku xoog badan tacabudka jaanibka tacabudkana ku xoog badan saa darteed gabadha hal qariba ku cidtirsan laha haduu maqsuudku yahay barat raxm in la ogaado hal dhuhri baa ku fillaa inay ku cidtirsato laakiin hal duhri yani kaafi maa saddex duhri ayaa shardi ah iyadoo hal duhri lagu ogaada inuu raximkeedii berya ciddat nikaaxi haddaba ciddadu waa anwaac kala duwan wuxuu kaga bilaabay mualifku noocyadeeda mid ka mida wuxuu hi ciddatu nikaaxi nikaax ciddadiisu darbaani laba nooc weeye alwalu midka hore mutacalliqun mid ku saabsan weeye oo ku xidhan weeye bifurqati xayin mid nool ka tegitaankiisii uu ka tegaya xaaskiisa ay kala tegayaan bialaaqin alaaq ay u kala tegayaan furiin aw amase faskhin fasakhin la fasakhayo nikaaxio lagu fasakhayo ceeb iyo wixii la mid ah waayahay wuxuu uhi mualifku ciddada nikaaxu waa laba nooc nooca koobaadi wuxuu ku saabsan yahay furqo kala tag zawjka iyo zawjadiisa ay ku kala tegayaan ayaat nolosha kula tegaya marna waa w geeri bay kula tegayaan marna nolol bay kula tegayaan tan waa bifurqati xay nin nool iyo xaaskiisii baa kukala tegaya ama alaaq ku kala tagaan ama waxaa weeye faski ha kukala tagaan alaaq gabadhi ha furo ama nikaaxi ha la fasakho oo maxaa lagu fasakaya ama ceeb gabadhi ka soo baxday ama ninkii ceeb ka soo baxday lagu fasakhay ama ridaac ama waxa weye licaan iyo wixii la midkaa waaya cidaة nikaax nikaax ciddadiisu darbaani laba nooc weeye alawalu midka hore mutacaliqun wuxuu ku tacalluqaa bifurqati xayin nin nool furqadii uu xaaskiisii faaruqo oo ay kala tagaan bialaaqin bisababi alaaq alaaq sababtii aw faskhin bisababi faskhin faskh sababtii wainamaa tajib lciddatu ciddadii waxay waajibaysaa un bacda wadcin wadi kadib aw istidkhaali maniyihi gabadhii inay manidii ninka ay isgeliso wain tayaqana haba hubsado baraa'at araximi raximkii inuu beri yahay oo gabadha raximkeeda inuu maran yahay haba ogaadeen waxa weeye ciddadii way waajibaysaa laa bikhalwatin waxa weeye laa tajibu ciddadii ku waajibi mayso bikhalwatin bisababi khalwatin ee waxa weeye la khaali noqosho ninkii gabadhii uu la khaali noqdo oo la keli noqdo ku waajibi mayso fi ljadiidi qowlka jadiidka ah haddii aan qaban waaya ciddada waxay ku waajibaysaa buu ihi gabadhii markii ay ninkii kala tagaan bacda wain asagoo markaa ninkii gabadhii u tegey oo u galmooday waaya ama nikaax saxiixa ha ugu tago ama nikaax faasida ha ugu tago ama shubha ha tago wadan sooma shardi ma aha inuu ugu tago nikaaxu shardi maa inuu saxiix ama nikaax saxiixa ha ugu tago ama nikaax faasida ha ugu tago ama shubha ha ugu bacda wain bay waajibaysaa hadday furqadii lasoo sheegay ay dhacdo taas maxaan ka fahanay waxaan ka fahanay haddii gabadhii aan loo tegin oo ninkii ay kala tagaan inaysan waajibaynin ciddo oo jirinba waxaana taa daliil waa qowlka ilaahi uu yihi eh, ayuha aladiina aamanuu idaa nakaxtum اlmu'minaat uma طallaqtumuuhunna min qabli an tamasuuhunna famaa lakum calayhina min ciddatin tactaduunaha marka ilahi wuxuu aayadda ku tilmaamay dumarkii haddii la furo intuusan ninkii uusan u tegin ka hor isagoo eh, la aqalgelin oo gabadhii uma teginba hadduu furo in aysan wax ciddo ah aysan lahayn gabadhaas oo ciddo tirsanayso famaa lakum calayhina min ciddatin tactaduuna wax ciddaa gabadhaasi ma leh almuallaqati qabla dukuul ciddo ma leh waaya aw istidkhaali maniyihiin wuxuu uga jeedaa mualifku waxaa la mida wadigii gabadhii inay ninka manidiisii ay farjigeedii ay ku shubto hadday farjigeeda ay geliso manidiisii waxaa suuragala inay uur ka qaado sidaa darteed way ciddo tirsanaysaa xataa hadduusan ninkan uba teginba gabadhan laakiin manidiisii bay farjigeeda gelisay taana ciddadii baa ka waajibaysa wain tayaqana bara'ata raxm wuxuu uga jeedaa xataa ninkani uu hubo gabadhan raximkeedii inuu maran yahay oo wax uura aysan lahayn tusaaleaan hadda waktigeenan si fudud ayaa loo ogaadaa gabadhu inay uur leedahay in kale oo baaritaan baaba lagu sameeyaa marka xataa hadduu ninkan uu hubo gabadhan inaysan wax uuraba lahayn markuu furayy waxaa weeye ciddadii way waajibaysaa la dhihi maayo raximkeedii waaba la hubaa inuu maran yahay maxay ka cidi tirsanaysaa ilan waxaan soo tilmaannay ciddadu inaysan u waajibaynin kelia limacrifati bara'ati raxim ee macaani kalena meeshay ku jiraan sida tacabudka oo kale tacabud baa ku jira waliba macnahaas u xoog badan baan nidhi tacabud addoonsi ilahi nagu addoonsanaya waaya adiladuna waa caam adiladu mayna kala qaadin maysan dhigin eh, haddii la hubo gabadha inay id eh, raxibkeedu maran yahay waxba yaysan ciddo tirsan lama dhigin laa bikhalwatin gabadhii hadduu ninkii la khaali noqdo oo uu la aqalgalo laakiin uusan u tegin ciddama waajibayso ciddadu waxay ku waajibaysaa wacu su ilahay aayadda ku tilmaamay uma allaqtumuuhuna min qabli an tamasuhun marka mafhuumka aayadda waxaa weeye gabadhii haddii la furo bacda alwaci unbay ciddo tirsanaysaa markii loo galmoodo kadib laakiin haddaanan loo galmoonin haba lala keli noqda haddii la doone waxaa wey ma cida tirsanayso mafhuumka ayaddaas ayaan ka fahmaynaa marka khalwadu ma waajibanayso ciddo waa sida madhabkeenu uu yahay laakiin madhabka qadiimkaa ah wuxuu ahaa culammada madaahibtana qaar ay qabaan in khalwada keligeed ay waxaa wey ciddadii waajibanayso laakiin madhabkeenna ayaa xoog badan wuxuu idhi waciddatu xuratin gabadhii xurada ahayd ciddadeedu xuradaasoo daati aqraa'in aqraa'u saaxiiba alaaatun waa saddex waalqar'u qar'igiina aduhru duhri weeye fain ulliqat haddii la furo gabadhi daahiran ayadoo daahir ah inqadat ciddadeedii waxay ku go'aysaa ay ku dhammaanaysaa biacni inay guda gasho fii xaydatin xaydo hal xayd aaliatin oo saddexaad xaydo saddexaad inay guda gasho ama caado saddexaad ayay ku go-aysaa aw amase ulliqat waxaa la furay xaa'idan ayadoo xayd ah, fa fii raabicatin fatanqadi ciddatu ciddadeeda waxay ku go-aysaa biacni inay guda gasho fii xaydatin xaydo xaydadaasoo raabicatin afraad wa fii qowlin qowl baa wuxuu leeyahay maye la shardiyaa yowmun maalin waleylatun iyo habeen bacda acni markay guda gasho xaydadii saddexaad masaladii hore amba xaydadii afraad masaladii labaad si loo ogaado inuu xayd yahay waayahay ciddada gabadha xurada ah waxaa weeye hadday ay tahay daat aqra gabadh caado leh oo caado isku aragta gabadhaas waxay ku cido tirsanaysaa saddex qur'i saddex qur'i ayay ku ciddo tirsanaysaa waayahay taana waxaa daliil ah qowlka ilahi u yihi subxaana wa tacaala wاlmuطalaqaatu yatarabasna bianfusihinna alaaثata quru dumarkii la furay waxay ku ciddo tirsanayaan saddex quri bu ilah yidhi naftooda waxay la sugayaan macnaha waxay ku ciddo tirsanayaan alaaثata quru saddex quri qar'igaas culimmadu waa isku khilaafeen laakiin madhabkeenna waxaa weeye aلطuhru madhab imam shaafici waa uhri wey waaya xaydna waa lagu iطlaaqaa uhrina waa lagu iطlaaqaa waxaa lahaa min dawaati اladdaad waa kelimaadka labada macno ee lidka isku ah faa'iideynaya waaya marka uhri iyo xayd labada waa lagu iطlaaqaa saa darteed culamada qaarna waxay dhaheen waa xayd sida imaam axmed qaarna waxay dhaheen waa uhri sida alimaam الshaafiعي raximah اllahu taعaalى waaya luqadana waa sidaas xaydga duhri waa lagu iطlaaqa nusuusta qaarna waxay rajaxaysaa inuu xayd yahay nusuusta qaarna waxay rajaxaysaa inuu duhri yahay laakiin alimaam shaafici saasuu ku tegay sayid cumar iyo cali iyo caaishana laga wariyey iyo asxaab kaleba waxaana taa loo deliishaday inuu duhri yahay qowlka ilahi uhi faطalliquuhunna liciddatihin dumarka waxaad yani u furtaan liciddatihinna ciddadooda gabadhii in xayd lagu furana waa xaaraan marka maadaama ilaahayna faray inaan gabadhi aan adada ku furo waxaa laga fahmayaa in zamanka duhriga la furayo marka zamankii ciddadeedu bilaabanaysa weyaan sida qira'aadka qaar ay tilmaamayaan fatalliquuhunna liqubuli ciddatihin macnaha ciddadooda marka ay guda gelayaan ay bilaabayaan fura gabadhan waxa ciddada ay guda gelaysaa markay duhrigu sugantay laakiin xaydka waxaa weeye loo xisaabin maayo adilo kalena waa loo daliishaday waaya haddaba saddexdaa qori qaabkeenu xisaabinaynaa gabadha laba mid weeye in la furo ayadoo xayd ku jirta in la furo ayadoo duhri ku jirta haddii la furo ayadoo daahir ah oo duhri ku sugan duhriga waa loo xisaabinayaa waaya haddana xaydka ku xiga lama xisaabinaya duhriga labaad ayaa la xisaabinaya haddana xayd ku xiga lama xisaabinaya duhriga saddexaad waa la xisaabinaya saddex duhri markii saa ku dhamaysto ay xaydka saddexaad ay guda gasho xaydka saddexaad ee duhriga saddexaad ka dambeeya guda gasho markaa ayay ciddadeedii go-aysaa gudagalka ay guda gashay markuu dhiiggii horeeyo isku aragto ee xaydadii saddexaad ahayd ayay ciddadii go-aysaa la furo iyadoo xaaid ahana horta xisaabin mayso duhri ka dambeeyay xisaabsanaysaa dabeetana xayd ku xiga haddana duhri ku xiga haddana xaydka saddexaad haddana duhri ku xiga haddana xaydka afraad xaydka afraad markay guda gasho ee ku samayso ee bilowdaba markaa ayay ciddadeedii go waaya ilaan xaydkaa hore ee lagu furay looma tiranay gabadhi waaya qowl baa wuxuu leeyahay dacni un keliya ma anfacayee maalin iyo habeen waa in xaydkii uu ka soo wareegaa xaydkan u dambeeyuu sheegayaa ee xaydada saddexaad ama xaydada afraad ujeedaa qowlka yomlel wuxuu ka wadaa xaydadaas ay anidacni waa inay guda gashaa ee waxa weeye markaa duhri lagu furana xaydada saddexaad inay guda gashaa markaa xayd lagu furana xaydada araad ama caadada araad oo inay guda gashaan idhi gudagel keliya ma anfacaye maalin iyo habeen waa inay soo wareegata afar labaatan sac waa inay gabadha xaydka ku sugnaataa si aan u hubsano waxaan inuu xayd yahay waxbaa laga yaba inuusan xayd ba ahayn dhig yaroo waxaa weeye dam fasaada isku aragto saasuu leey qowlka wahal yuxsabu ma la xisaabinayaa duhru man gabadh duhrigeed ulliqad la furay walam taxid ayadoon weligeed baxayd isku arag gabadha la furay duhrigeeda ma la xisaabinayaa qur'an qar'an qur'i ma lagu tirinayaa gabadha la furay ayadoo oon weligeed baxaydin duhrigeeda qar'i ma loo xisaabinayaa mise loo xisaabin mahayo qowlaani waa laba qowl binaaan yubnayaani labada qowl waxaa lagu dhisayaa binaaan dhisida calaa anna alqar'a qar'iguma waxa weeyaan intiqaalun ka guurid min uhrin gabadhii uhriga ka guurto o ka wareegto ilaa xaydar xayda u wareegto amise huwa asagu waxa weeye uhrun waa uhri muxtawashun oo lagu hareereeyey oo u dhaxeeya bidamayni laba dhiig waaani ka labaad oo ah inuu yahay uhri muxtawashun bidamayn uhri udhaxeeya laba dhig ayaa adharu xoog badan gabadh la furay ayada oon weligeedba xayd ku dhicin gabadh weyn waxay ahayd qaangaadho an jirba ka badan laakiin weliba caadamana isku arag dumarka qaar waxaa jira caadadu ay ka habsaanto marka haddii gabadha la furo weligeedba caado aan isku arag duhrigaas lagu furay ma la tirinayaa oo ciddadii ma ka tirinaynaa mise ka tirin mayno markay caado isku aragto caadada duhriga ka dambeeya maan xisaabin doonaa laba qowl ayaa meeshaa ku jiru yidhi qowla waxay ku dhisan yihiin mas'ale ah qarciga aan soo tilmaanay ba waxaa weeyaan gabadha inay ka wareegto duhri oo xayd u wareegto oo markaa gabadha waan u gabadha tan waan u mar haddii la yidhi duhri in laga wareego xayd loo wareego weeye gabadhan dee duhri ku sugan tahay dhowaana xayd baa ka dambayn doona marka duhriga waa loo xisaabay ka dhiganta ma sidaasa mise qarriga waxaa weeye duhri u dhaxeeya laba dhig duhri laba dhig u dhaxeeya oo dhigna uu ka horreeyey dhigna uu ka dambeeye weeye oo gabadhan u xisaabin mayno maadaama duhrigan uusan dhiig ka horaynin duhrigan loo xisaabin maayo labadaa qowl ayuu khilaafkani ku dhisan yahay labada qowlna waxaa xoog badan qowlkan dambe ah inuu yahay duhrun muxtawashu bidamayn duhri udhaxeeya laba dhiig walidaalika gabadhan waxa weeye duhriga loo xisaabin maayo maadaama oo ciddadii laga tirin maayo maadaama duhrigani uusan ka horaynin dhiig duhrigan maadaama dhiig uusan ka horaynin marka qowlkaa dambe ayaa muctamad ah wahal yuxsab ma la xisaabinayaa duhru man gabadh duhrigeed lam taxid aan weligeedba xayd isku arag oon caado isku arag qar'an qur'i ma lagu xisaabinayaa aqraadii saddexda ahaa ma lagu tirinayaa qowlaani laba qowl ayaa ku sugan bina'an ayadoo lagu dhisayo calaa ana alqar'a qar'igu intiqaalunma waxaa weeye kasoo guurid gabadhay ka guurto ama ka wareegto min duhrin duhri ilaa xaydin xayda u wareegto oo markaa waan xisaabinaynaa duhriga gabadhan am mise duhrun waa duhri muxtawashun lagu hareereeyey ama udhaxeeya bidamayni labadigo markaa gabadhii loo xisaabin mahayo waani qowlkan labaad ee dambe ayaa adharu xoog badan walidaalika gabadhii loo xisaabin maayo duhrigaa ay ku sugan tahay waciddatu mustaxaadatin gabadhii dhabarfuranka qabtay ciddadeedu biaqraa'ihaa aqraadeeda un weeyaan almarduudati ee loo celiyey gabadhii ilayhaa aqraada loo celiyey waayahay wuxuu ku yidhi gabadhan dhabar furanka qabta waa noocii labaad ee anwaacdii ciddada ee gabadhii daatu aqraaga ahayd waxa weeyaan gabadhan mustaxaadada ah ee dhabar furanka qabta ee ee aan mutaxayirada ahayn ciddadeedu waxay noqonaysaa qur'igii ama aqraadii aan u celinay aqraadii aan u celinay ayay noqonaysaa waa kaan horey usoo marray fii kitaab alxayd markaan ka hadlayna istixaadada in gabadhii mustaxaadada ahayna marna loo celinaya hadday muctaado tahay caadadeeda hadday mumayiso tahayna tamiiskeeda in loo celinayo waaya marka kolba wixii aan u celinay ayaan u xisaabin doonaa oo saasay ku cidotirsan doontaa haddii maalan la yidhi bisha waxaa weeye shanta hore ayay caado u lahayd gabadhan in ay xayd isku aragto an iyo labaatanka dambana waxaa weeye duhri ay ahaato sidaasaan hadha ugu xisaabin doonaa oo shanta horena waxay noqon doontaa xayd an labaatanka dambena waxay noqon doontaa duhri marka saasaan saddex bilood ugu xisaabin doonaa aqraadeeda qaabkaasaa loo xisaabin doonaa aqraadeeda qaabka ayaanu xisaabin doonaa wixii aan nidhi waa duhrina waa duhri wixii aan nidhi waa xaydna waa xayd waaya sida soo dhaaftay kitaab alxayd wacidatu mustaxaadatin gabadhii dhabarfuranka qabtay ciddadeedu waxa weeye biaqraa'iha aqraadeedii almarduudati ee loo celiyey ilayha aqraada xaggeeda wa mutaxayiratin waciddatu mutaxayiratin tii wareersanayd ciddadeeduna waxaa weeye bialaaati ashhurin saddex biloodun weeye fi lxaali isla kolkaaba waxa weeye xisaabsanayso waxaa hore soo dhaaftay gabadha dhabarfuranka qabta inay mararka qaarkood noqon karto mutaxayiro waa tii aan garanaynin caadadeedii intay ahayd qadaran waa waktan bay ma garanaysa caadadii intay ahayd agga qadarka iyo agga marka taas ayada ah waxay ku cidotirsanaysaa saddex bilood ayadu maadaama aan kala garanaynin duhrigeedii iyo xaydkeedii saddex bilood oo markaa la furay ama ninka kala tageen waxaa weeye ay ka xisaabsanayso waqiila waxaa la yidhi bacda alyasi markay quusatoon unbaa waxa weeye ay xisaabsan doontaa saddexdii bilood marka bacdalyasi wuxuu qaabilsan yahay fi lxaali saddexda bilood uu ku waafaqsan yahay wuxuu leey saddex bilood oo ku ceditirsan laakiin fi lxaali imika ma aha imika caadadii bay qabtaa oo waxa wey gabadhan waa daatu aqraa see bay saddex bilood ugu ceditirsanaysaa waa inaan sugnaa inta caadadu ka go-ayso caadada kaba quusanaysaba markay caadadu ka quusato ayay ku ceditirsan doontaa saddex bilood maxaa inta ka horraysa quusi ay ka quusanaysa aydka oo ayd ka go-ayo waxaa la rajaynaya inuu xaydkii caadiga ahaa usoo laabto caadadeedii caadigaad in u noqoto ayaa la rajaynaya markaa saddexdii bilood u celin baynu leeyahay intaan ka quusanayna gabadhan wa ummu waladin wa ciddatu ummi waladin gabadhii aan xorada ahaynee ummi waladka ahayd ee waxa weye ninkan u walad dhashay addoontiisa ahayd ciddadeedu waxa weeye wa mukaatabatin tii uu kitaabeeyey waman fiiha riqun iyo tii ay ku sugnayd biqar'ayni laba qur'i ku ciddo tirsan doontaa waayo gabadha xorada wayna soo dhaaftay ciddadeeda ee daatu aqra'ah tanna weeye gabadhii addoonta ahayd ama ha ahaato umuwalad ama mukaataba ha ahaato ama tii riqii addoonnimo waxaa weeye taabatay ha ahaato waayo walow mubacadaba ha ahaato haddee almuhim gabadhaas waxay ku ciddo tirsanaysaa addoonta ah noocii doontaba addoon ka ahaatee laba qar'i ku ciddo tirsanaysaa laba qar'i waa laba duhri w laba duhri waay maxaa yeelay ciddadeedu waxaa weeye cala nisfi min ciddat اlxura inta badan addoommuha axkaamtooda waxaa weeyaan cala nisfi min axkaami اlaxraar dadka axraarta ah axkaamtooda ayay nis qaataan waad aragteen xagga xuduudda waxaa weeye nis ayaa la xisaabiya had ya jeer marka tanna waa sida oo kale wain cataqat hadday xorowdo addoontii fii ciddati rajcatin waxa weeye rajco ciddadeed kamalat waxay dhammaystiraysaa ciddata xuratin gabadh xuraa ciddadeed fil adhari sida xooga badan awmase baynuunatin cataqat waxay xorowday fii ciddati baynuunatin dheeraansho ciddadeed bay waxa weye ku xorowday faamatin ay tukamilu waxay dhammaystiraysaa ciddata amatin addoon ciddadeed bay dhammaystiraysaa fil adhari sida xooga badan gabadhii addoonta soo tilmaannay ee ciddadeedu waxa weeye laba qar'i haddii ay ku xorowdo ciddo rajco ciddo rajc maxaa loo jeeda gabadha ninka wuu furay addoonta ah dabeetana iyadoo ciddo tirsanaysa oo yani ciddati rajca ah, rajciye ah oo dalqad ama laba uu ku furay ayaa waxa weeye xorowday gabadhii way xornimay heshay marka ayada ah ciddati rajciye maadaama ay ku xorowday waxay dhammaystiraysaa gabadh xura ah ciddadeed gabadh xurraa ciddadeed bay dhammaystiraysaa oo saddexdii qar'i ayay dhammaystiraysaa ee laba qar'i iminka loo xisaabin maayo sababtoo ah gabadha rajciyada ah sida hore noo soo dhaaftay waxa weeyaan axkaam badan waxay ka shabahdaa zawjadii marka maadaama ay ku xorowday ciddadii gabadha rajciyada ah waxa weeye waxay la mid tahay si ayadoo xorowday qabla alaaq intaan la furin ka hor haddii laakiin ay ku xorowdo ciddata baynuuna ayadoo baa'in ah oo cidata baain tirsanaysa baainta waad garanaysa waa gabadhii saddex lagu furay ama la khulcay gabadha ayada ah waxay eh, ku cidda tirsanaysaa markaa eh, sidii caadiga ahayd gabadh addoon ah ciddadeed bay tirsanaysaa gabadh waxa weye xuraha ciddadeed ma dhammaystirayso sababtoo ah de waxa waa baain baaintuna axkaamta zawjada ma qaadanayso gabadh ajnabiya unbay la midta waay in cataqad hadday xorowdo fii ciddati rajcati rajco ciddadeed hadday ku dhex xorowdo kamalat waxay dhammaystiraysaa ciddata xuratin gabadh xorra ciddadeed fi adari qolka xooga badan haddaan qabanno oo mase baynuunatin cataqad waxay xorowday fii ciddati baynuunatin dheeraansho ciddadeed dhexdeed bay xorowday faamatin kamalat waxay dhammaystiraysaa ciddata amatin adoon ciddadeed bay dhammaystiraysaa fi adhari wa xuratin wa ciddatu xuratin xorro ciddadeed xorradaasoo lam taxid aan aydin aslanba aan aydin mase yaisad ka quusata xaydkii bialai ashhurin saddex bilood bay ku cidotirsanaysaa waaya fain ulliqat haddii la furo fii amaai shahrin bil dhexdeed fabacdahu inta ka dambaysa hilaalaani waa laba bil arag ay ku cidotirsanaysaa wa tukamilu way dhammaystiraysaa almunkasara bishii jabtay ee dhexdeeda lagu furay alaaiina soddon bay dhammaystiraysaa waayahay fain xaadat hadday xaydo fiihaa bilihii dhexdooda hadday xayd isku aragto wajabat ilaqraa'u aqraadii ayaa waajibaysa waayahay ciddatu amatin addoontii waxa weeye aan weligeed ba xaydin ama yaa-isad ahayd bishahrin bil iyo wanisfin bil niskeed ayay ku cidtirsanaysaa wa fii qowlin qol ba wuxuu leeyahy maye shahraani laba bilood bay ku cidtirsanaysa wa fii qowlin qol ba maye alaaatun saddex bilood ayay ku cidtirsanaysaa gabadha xurada ah een weligeed baxayd isku arag ama yaa-isada ah ee waxa weeye kaba quusatay xaydkii iyadoo waxa weye islaam weyn ah oo xaydkii ka go-ay oo in muddo ah aan isku arag xayd oo ka quusatayba xaydkii ayaa la furay marka waa sakiiradii gabadh inanti yarayd ee weliba aan aydin ayd aan isku arag ama gabadhii weynayd ee waa w sida aydku ka go-ay hore labadaas ciddadoodu waxaa weeye alaa ashhur saddex bilood wey saddex bilood ayay hee ku ciddo tirsanayaan taana waxaa daliilo qowlka ilahi uu yihi subxaana wa tacaala wallaa'iya isna min almaxiidi min nisaa'ikum in irtabtum faciddatuhunna alaaatu ashhurin wallaa'ii lam yaxidna kuwii dumarka ahaa ee ka quustay xaydka ama caadada ka quustay haddii aad ka shakisaan buu ilaah yidhi faciddatuhunna ciddadoodu waxaa weeye alaaatu ashhurin saddex bilood wey wallaa'i kuwii lam yaxidna aslanba aan xaydinna faciddatuhunna kadalik saas la soo qadaryaha ciddadoodu waa sidaas si lamid ahoo waa saddex bilood waaya marka kuwaasi waa sidaa haddii gabadhii haddaba la furo bil dhexdeed horta laba mid weyn gabadhi bil awalkeed bisha carabiga ka hadlaynaa bilaha la sheegayo waa bilaha carabiga ee bisha aragtideeda weyaan bilaha milaadiga maanta innago xisaabsanno ma ah bisha muxaram awalkeedii baa la furay gabadhi markaa saddex bilood oo bil aragtideed ah ayuun bay tirsanaysaa bisha muxaram iyo safar iyo rabiic lawal rabic lawal markay dhammaato waxaa weeye saasay ku cidda baxday haddii bil dhexdeeda la furay maalan bisha muxaram dhexdeeda la furay shan iyo tobankeedii baa la furay horta labada bilood ee ka dambeeya waxa wey bil aragtideed bay ku cidi tirsanaysaa bisha safar iyo rabiic awal bisha aragtideeda ayay ku cidi tirsanaysaa bisha sagaal iy labaatan ha ku dhammaato ama soddon ha ku dhammaato tii dhexdeeda la furayna ee muxaram ahaydna way buuxinaysaa soo dabuuxay ka dhigaysaa oo haddii maalan ay waxa weeye bisha ay ka haleeshay shan iyo toban cisho bisha waxa weeye afraad ayaa waxay ka dhammaystiri doontaa an iyo tobankii u laabnaa oo soddon buuxo ayay dhammaystiraysaa wa tukamilu lmunkasira alaaiin bishii jabnayd ee dhexdeeda la furina soddon buuxay labada bilood ee ka dambeeyana waxaa bil aragtideed ayay ku cidda tirsanaysaa haddii haddaba gabadhaas aan ay bilihii dhexdooda iyadoo bili ku cidda tirsanaysa gabadhii yaisada ahayd ama tii sakiirada ahayd een weliba xayd isku arag ayuunbaaba bilihii saddexdaa dhexdoodii cayado isku aragtay ayadoo bilo ku cidfiirsanaysa ciddadii saddexda bilood ayna u dhammaanin ayay caadadii isku aragtay marka waxaa waajib ah inay aqraadii ku cido tirsato bilijmac culamadan arrinka waa isku waafaqsan yihin tan way ka baxaysa way ka guuraysaa aqraabay tirsanaysaa markaa wixii tegeyna ma xisaabsanayso maxaa yeelay waxaa asal ah gabadhu inay ku cido tirsato aqraa aqraada marka la waayo ayuunbaa bilaha lagu cido tirsanaya marka biluhu waa bedel marka asalkii haddii la helayo bedelkii la qaadan maayo waxay la mid sida qofkii biyo waaye gebagabaystay dabeetana isagoo oo gebagabaysiga ku dhex jira biyo arkay wujida almaau bala tayamum soo marka taasoo kale may mid laakiin haddii ay xayd isku aragto markii ciddadii u dhammaatay kadib saddex bilood bay ku ciddi tirsatay gabadhii sagiirada ahayd ama aayasadii dabeetana markii saddex bilood ay dhammaysatay ayay caado isku aragtay marka ciddadeedu way u asaxday waxa weeye aqraa ku cidda tirsan mayso waa kanuu mualif ku tilmaamay ku yidhi fain xaadat fiiha waxaa laga fahmayaa haddaysan bilaha dhexdooda aysan xaydki isku arag kadib isku aragtay inaan wax ka soo qaad aysan lahayn taas saamayn aynu ku yeelanayo addoontii yaa isada ahayd amada hadda lagu sheegaya ama o dhan maaha waa amadii sakiirada ahayd ama yaa isada ahayd tii aan weligeed bacaada isku arag ama waxa weeye yaa isada ahayd ayadna waxay ku cidda tirsanaysaa gabadhaa xorada ah niska ciddadeeda soo xorada mayna dhihin waa saddex bilood tanna waxaa wey bil iyo badh bil iyo badh wey waaya qowl ba wuxuu leeyahy maya waa laba bilood waa laga xoog badan yahay qowlkaas wuxuu leeyahay sida aan aqraadaba u nidhi laba qur'i maadaama ay bilahani bedel ka yihiin aqraadii dee laba bilood aan dhahno laakiin taa waxaa laga jawaabayaa aqraadu ma qaybsamayso qar iyo nisfu qar'i ma jiro wa la yihahdo aqraadu ma qaybsami karto saas darteed baan yani aqraadii qurigii niska ahaa dhamaystiran laba qar in laakiin biluhu way qaybsami karaan biluhu way qaybsami karaan bil iyo badh ayaan ka dhigaynaa qowl saddexaadna wuxuu leeya maye waa saddex bilood ciddada addoontan ayay ku cidda tirsanaysaa maxaa yeele qowlka ilahi baa caam ahoo faciddatuhuna alaaatu ashhur buu ilaah yidhi waman inqaaca damuha waman haweenaydii inqaaca uu go'ay damuha ay damu xayd xaydkeeda dhiiggiisa uu go'ay licilatin liajli cilatin cillo la garanaya awgeed u go-ay wadalika miaal sida eh, eh, nuugmadii weeye wa maradin xanuunkii weeye tasbir way iska sabraysaa xataa taxiida ilaa ka xaydo ama mase taas ay ka quusato fa bilashhuri markaa ay bilihii ku cidatirsato aw amase laa inqaaca damuha dhiiggeedii baa go-ay laa licilatin cillo sababteeda ooma goyn la garanayo fakadaa taa oo may tahay fi ljadiidi qowlka jadiidka haddaan qabano adiimi qowlka qadiimka wuxuu leeyahay maye tatarabasu waxay sugaysaa oo ku cititirsanaysaa ticata ashhurin sagaal bilood bay ku cititirsanaysaa wa fii qowlin qowl baa wuxuu leeyahay arbaca siniin afar sano ayay ku cititirsanaysaa uma dabeetana tactadi waxay ku cititirsanaysaa bilashhuri bilihii facala ljadiidi qowlkaa jadiidka haddaan qabanno low xaadad gabadhaasi hadday xaydo bacda alyasi markay qusatay kadib fi lashhuri bilihii dhexdooda hadday xaydo wajabat alaqraa'u bacd ashri bilihii kadib ayay xayday oo xayd isku aragtay faaqwaalu aqwaal baa ku sugan abharuhaa aqwaasha waxaa ugu xoog badan in nakaxad hadday guursato oo waxa weeye falaa shaya wax ka waajib wax ku waajibaya ma jiro wa ilaa haddii kaleo aysan guursanin weli fal aqraa'u aqraa' ayaa ku waajibaysa inay ku ciddo tirsato waaya wuxuu ku yidhi gabadhii ayadoo daatu aqra' ahayd oo caado isku arki jirtay oo caadadii bilaha ahayd taqaanay oo dee sida caadiga ahayd xaydka uga jiray xaydkeedii ka go'ay cillo sababteed cillada waa maxay sabab keenay sababka wuxuu noqon karaa gabadhani ilmihiibay naaska jaqsiinaysa gabadhan markay ilmaha naaska jaqsiinayso waxa wey caadadii way ka go'aysaa waaya ama gabadhani way xanuunsatay xanuunkaasa u sababay inay caadadii ka go'do gabadhaasna waa la furay iyadoo sidaa ah ilmihii naaska jaqsiinaysa ayaa la furay ama iyadoo xanuunsan oo caadadii ka go'day sababkaas xanuunkaas sababtiisa ama ridaacaas sababkiisa ayaa la furay gabadhaas iyadu tirsanaysaa gabadhaasi way iska sabraysaa ilaa xaydkii ay isku aragto oo waxa weye naaskii ilmihii ka go'o dabeetana caadadii isku aragto markaa unbay eh, aqraadii saddexda ahayd ku cidtirsanaysaa ama xaalatu yasi ay gaadho oo waxa weeye da'dii ay waxa weeye sinolyasiga ay gaadho oo markaa bil ay ku cidtirsato labadaa midan wey in waxa wey xaydka isku aragto oo aqraadi ku cidtirsato ama ayasi ay kaba quusataba dhiiggii inuu usoo laabto oo markaa eh, sida dhiig uu kaga go'o markaana saddexdii bilood ayay ku cidtirsanaysaa haba dheeraato muddada ay sugaysa xataa maxaa yl bayhaqi ayaa ka wariyey radia allahu tacaala inuu arrinkaa ku xukumay gabadhii murdacada ahayd marka eh, taasaa loo daliishaday taasi waa haddii sabab uu ku go'ay dhiigi haddii dhiiggu iska go'ay bilaa sabab maara qaarkoodna way dhacdaa gabadhi inay iska weydaba waayo iyadoo wax xanuuna usan jirin laakiin kolley sabab maa jirtay lakin sababta garanay sabab la garanaya muuna u goy marka ayada ah fakada taasay la mid tahay iska sabraysaa ilaa xaydkii isku aragto ay markaa ku cidi tirsato ama ay xaydkii ka quusato ay ku cidi tirsato bilihii waa qowlka jadiidka ayaa sidaa qaba qowlka jadiidka ayaa sidaa qaba marka waxay la mid tahay buu qowlka jadiidka ah, ayadoo cillo uga go-ay oo kale dhiiggii unbay la mid qowlka adiimka ee jadiidka cagsiga ku ahna wuxuu leeyahay tan dambe ee dhiiggii bilaa cillo uga go-ay bilaa sabab aan la garanayn qadiimka waxaa ku jira laba qowl qowlka hore wuxuu leeyahay sagaal bilood ayay sugaysaa gabadhii aan soo tilmaannay si ay u hubsato raximkeedu inuu ka maran yahay uur maadaama sagaalka bilood ay tahay haalibu muddat alxaml xamligu intuu u badan yahay qowlka labaadna wuxuu leeyahay maya afar sanay sugaysaa maadaama afarta sano ay tahay akharu muddat alxaml kadibna labada qowl waxay ku kulmayaan haddii wax uran una soo bixin inay gabadhaasi intaa kadib ay ku cidtirsanayso eh, bilihii saddex bilood ay ku cidtirsanayso facaalil jadiid haddaba qowlka jadiidka haddaan ku soconno ee dhahaya haddii dee xayd ay isku arkaysana waxa weye saddexdii aqraa haddii kalena waxa weeye saddexdii bilood qowlka haddaan ku soconno jadiidka ah gabadhii haddii isnulyasi ay gaadho kaba quusato dhiiggii kadibna ay ku cidtirsato bilo ayadoo bilihii ku cidtirsanaysa ayaa xayd xayd isku aragtay marka wajabat raadi waa waajib raadii bay ku laabanaysaa maxay aqraada asal ahayd waxaan u nidhi saddex bilood ku cido tirso markii aan ka quusanay xaydkii asagaana asal aha haddii mar ay aqraadii isku aragtay aqraadii bay ku cid tirsanaysaa haddii bada aw bacdaha bilihii kadib bay isku aragtay waxaa weeye aqraadii xaydkii bay aragtay markii saddexdii bilood u dhammaatay ayay isku aragta aqraade oo caadadiiba usoo laabatay marka aqwaal baa ku sugan buui qowlka ugu xoog badan waxaa weeye kala qaadaynaa gabadha inay guursatay inayna guursanin hadday gabadha ay guursatay markay saddex bilood ku cidda tirsatay kadibna markay guursatay bay xayd isku aragtay marka ayada ah wax lagu leeyahay oo ku waajibaya ma jiro aqraa ku cidda tirsan mayso maxaa yeele nin kalaaba guursaday ciddo sharcigu u ogolaadayna ku cidda tirsatay marka ninkii dee waxa weye xaqiisii meesha laga saari maayo haddii laakiin weli aysan guursanin iminka waxaan leenahay aqraa ayaa kuu waajibaysa inaad ku cidotirsato sababtoa ah gabadhan aysa ma ah aysa aan moodnay laakiin aysa ma noqon waxaa soo baxday inaysan aysa ahayn oo weli ay caadadii isku arkayso sidaa darteed xaq zawjkana kuma tacalluqin nin kalena ma guursanin markaa aqraadi ha ku cidotirsato iyadoo saddex bilood hore ku cidotirsato haddana aqraadi ha ku cidotirsato walmuctabar waxaa loo eegayaa yasigii yasa cashiratihaa tolkeed gabdhaha qaraabadeed ah yasigooda loo eegayaa wa fii qowlin qowl baa wuxuu leeya maye nisaai kulli nisaai yasi kulli nisaa yasu kulli nisaai dumarkaoo idil yasigooda loo eegaya qultu waxaan idhi dal qowl qowlkan ayaa adharu xoog badan wallahu aclam yasigaan soo tilmaamaynay in lahayn gabadha yaaisada ah ee waxa weye ka quusatay xaydkii waxay ku ciditirsanaysaa saddex bilood yasigaas maxaa loo egaya gabadha goormaa la dhahaynaa way ka quusatay caadadii laba qowl baa ku sugan qowl wuxuu leeyahy waxaa la ogayaa dumarka qaraabadeeda ah ee weliba labadeeda waalid ay dhaleen kuwaas walaaladeed ah ayaa loo eegayaa maadaama isku dabci dhow yihiin intay caadadu kaga go'do hadday afartan sano tahay hadday konton sano tahay afartan jir ama konton jir ama han iyo konton jir ama lixan jir dumarku kala duwan yihin qowlna wuxuu leeyahy maya si guud dumarka o dhan baa loo eegayaa saasaana yacni xoog badan maxaa yeelay dee dumarkii caadadooda isku dhowdahay dumarka qaraabadooda isku caada dhow ee dumarka o dhan baa isku caada dhow saa darteed sinalyaasiga dumarka o dhan si guud waxaa yani aarkiisi uu noqonayaa oo dumarka dee inta badan aysan dhaafin waxaa weeye ama aqsihiisa uu yahay labiiyo lixdan sano labiiyo lixdan sano dumarku ma dhaafaan caadadooda labiyo lixdan sano ma dhaafto marka labiyo lixdan sana waxay noqonaysaa sinul yasiga iilba wu le maya waa lixdan sano qiil wuxuu leeyahy konton sano qiil wuxuu leeyahy toddobaatan sano qiil wuxuu leeyahy shan iyo siddeetan sano qiil wuxuu leeyahy sagaashan sano ila aakhiri aqwaal fara badan baa ku jirta laakiin qowlka ugu xoog badan waxa waya labiyo lixdan sano ayaa sanuli asigi ah hadday intaa ka hor ee dee caadada ay ka goodana hadday ka goodana waxa weeye de waa xilliga ay ka goodeen baa eegeysa hadday afartan kaga goodo hadday shan iyo afartan kaga goodo xilliga ay ka goodeen baa la eegaya lakin hadda waxa laga hadlayaa haddii waxa weeye aan rabno daabit aan u laabanno oo sinili asiga loo eegayo gabadhii qowlka jadiidkaa eg qowlkan hadda maslada markaan leenahay wاlmuctabaru yasu cashiiratiha waa maslada haddaan ka hadlayna gabadhan waxaa weeye aan leenahay caadadii baa si bila sabab ka go'day cillada ay ka goday ma garanayno markaa waxaan eegaynaa inay gaadho siniga aan soo tilmaanay laba iyo lixdanka sana ama dumarka kale sinilyasigooda waxaa weeye xilliga gabadha ceedo ka goobo ama afartan ha kaa goobo ama han iyo afartan ha kaa goobo ama konton ha kaa goobo ama ka hor ama kadib faslun fasalkan wuxuu ku saabsan yahay alciddatu biwadci alxaml ciddadii lagu ciddo tirsanayay uurka dejintiisa ciddat lxamili gabadhii uurka lahayd ciddadeedu waxaa weeye biwadci uurka inay dejiso bishardi nisbatihi nisbati alxamli xamligii in loo nisbeeyo shardigiisa ilaa dilciddati kan ciddada u saaxiibka ah walow ixtimaalan ixtimaal baa loogu nisbeeye suuragalnimo wadaalika miaal ka manfiyin sida weladkii lagu nafiyey bilicaani licaan lagu nafiyey wainfisaali kulihi wa bishari infisaali kulihi xamligo idil inuu dhammaantii soo socmo shardigeeda xataa aaniya xataa aaniya tawamayn labadii mataano ee kii labeeyey xataa inuu dhammaantii soo socmo waaya wa mataa takhalala markastaoo soo dhexgalo labadii manaa mataano soo kala dhegalo duuna sittati ashhur li bilood wa ka yarfa mataano waaya gabadha xaamilka ah ciddadeedu waxaa weeye biwadci alxaml uurki inay dejiso oy umuso ayay ku cidda baxaysaa ama xurra ha haato ama hama ha haato ama e, firaaqu xayin nin nool ha kala tagaan oo ha furo ama ninkeeda ha ka dhinto ama ha e, lagu kala tago alaaq rajci ah ama alaaq baa'in oo saddex lagu furo almuhim gabadhii xaamilada ahayd ee uurka lahayd ciddadeedu waxaa weeye inay uurkaa dejiso taana waxa daliiloo qowlka ilahi uu yidhi wa ulaatu alaxmaali kuwii uurka u saaxiibka ahaa ajaluhunna ciddadoodu waxa weye an yadacna inay dejiyaan xamlahunna uurkooda ayaddan haddaba waxay khasisaysaa ay noo fasiraysaa qowlka ilahi uu yihi wاlmuطalaqaatu yatarabasna bianfusihinna alaaثaةa quruu dumarkii waxa weye la furay waxay ku cidda tirsanayaan saddex qar'i bay ku cidda tirsanayan marka aayaddan waa caam oo muطalaqadii waxa weeye uurka lahayd iyo ti aan urka lahayd ba caam u tahay tan dambana gabadhi uurka lahayd bay khaas ku tahay saa darteed tanaa khasisaysa cumuumka aayaddaas waaya laba shardi baa loo shardinayaa si gabadhaas uurka leh ciddadeeda ay ugu ciddabaxdo biwadci alxamli uurka dejintiisa shardiga kubaad waxaa weeye in uurkan loo nisbaynayo ninka ciddada u saaxiibka ah in loo nisbaynayo uurkan waa inuu iska leeyahay waaya ama zawj ha ama zawj khayrkii ha ahaado gabadhii xataa waxaa weeye eh, shubha loogu tegay ama eh, shubha loogu tegey oo nin khaldamay amaba uu isboodsiiyey inay xaaskiisii tahay iyo wixii la midkaa baa soo gelaya meesha waaya walow ixtimaal ixtimaal baa haada yani wax ixtimaal yani si uun in lagu yani lagu nisbaynayo marka ixtimaal maxaa soo hosgalay ka manfiyin bilcaan manfiyin bilcaan waxa weeye nin baa gabadh waxa weye qabay dabeetana gabadhii ayuu ku ogaaday inay zinaysatay uur bay qaada gabadhii dabeetana uu ka licaantamay uurkeediina uu ka licaantamay wuxuu hi weladkan uurkeeda ku jira waladkaygii maanu ma dhalin gabadhani waxa wey waa gabadh zaariya sidaas uurkaanu ma lihi buuri gabadha uur kale hadduu kala tagaan bad licaankiiba ku kala tegayaan be waxa weye ciddadeedu waxay noqonaysaa biwadci alxaml uurkaas hadday dejiso walow iska beryeelo u yidhi anu ilmaha maba lihiba maadaama ixtimaal uu jiro inuu waladkiisi u yahay waxa weeye way ku cidda baxaysaa markay waladka umusho waay kaasi waa shardiga koobaad shardiga labaad in uurkii oo dhan uu soo baxo haddii mataana ahaa tusaale ahaan labadii mataana wayna soo baxaan xataa kii labaad waa inuu soo baxaa markaasay ciddo baxaysaa gabadhii xataa aaniya twamayna kuleeyahay waay haddii tusaale ahaan gabadhii laba ilmood ayay uur ku siday mid bay umushay wayna weli ciddo bixin intayna kala umurin ninkii gabadhaa furay wuu soo ceshin karaa laakiin hadday ilmihii labaad ee mataanaha ay umusho markaas waxa wey ma sii coshan karo waa cidda baxday goormaan dhahaynaa labada ilmood waa mataano waa markay u dhaxayso muddo ka yar lix bilood maalan maalin labo saddex bil laba bilood saddex bilood afar bilood shan bilood intaasoo dhan waxa wey waa mataano labada ilmood hadday intaa ay isku xigaan ilan gabadhii waxa weeye lix bilood unbay uur kale ku dhali karta hadday uur qaado lix bilood kadib unbay dhali karta wixii lix bilood ka yar ayay mataano noqonayaan waaya laakiin lix bilood iyo wixii ka badan hadday udhaxayso mataana ma aha wuxuu ihi cidatulaamili gabadhi uurka lahayd ciddadeedu waxa wey biwadcihi uurka inay dejiso bishardi nisbatihi in loo aaneeyo uurkii shardigiisa ilaa dilcidadkii ciddada oo saaxiibka walow ixtimaalan ixtimaalba ha ahaado macnaa walow kaana kaanat nisbatu nisbadaas haba ahaato ixtimaalan ixtimaal ha ahaato hadday doonto yacni suuroobid si uun ha lagu nisbeeyo wadalika midaalka manfiyin sidii kii lagu nafiye oo kale bilicaanin licaan laskaga reebay wainfisaari kullihi xamli o dhan inuu soo baxo xataa aaniyata amayni labadii lamaano kii labeeyey kii dambe inuu soo baxo wamataa takhalala markii u dhaxeeyo duuna sittati ashhurin lix bilood wax ka yar labadii mataano udhaxeeyo fatawamaani waa mataano markaas wa tanqadii ciddadii waxay laa calaaqatin xinjir hadday umusho ku goy mayso ciddadeedii wa bimudqatin waslad umusho ayay ciddadeedii ku go'aysaa wasladaasoo fiiha ay ku sugan tahay suuratu aadamiyin aadami suuradii khafiyatun oo qarsoon akhbara ay warrameen bihaa waxaa weeye suuradaas alqawaabilu dumarkii umulisooyinka ahaa ay waa aadami fain yakun suuratu suura bini aadam haddaysan ka muuqanin wasladii ay gabadhaasi umushay oo waqulna umurisooyinku ay dhahaan hiya wasladani aslu aadamiyin aadami asalkii weeye inqadad ciddadii way ku go oo way ku ciddabaxaysaa gabadhii cala almadhab gabadhii la furay ee uurka lahayd hadday umusho ilmo mayd ah, ku ciddabaxaysaa maxay ayaddu waa mulaq wa ulaatu alaxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahunna uurkooda inay dejiyaan bu ilah yidhi muuse kala qaaday ilaahay subxana wa tacaala inay gabadhii ilmo nool umusho iyo ilmo dhintay inay umusho waaya laakiin ku cidda bixi maysa hadday umusho xinjir dhiiga xinjirah waa dhiig eh, ishaysta ayaa xinjir la yidhahdaa sidoo kale hadday umusho waslad cad bay umushay cadkaana waxaa ka muuqata suuro aadami suura suuro aadami oo qarsoon baa ka muuqata waaya wbimudqatin waxaa loga jeeda watanqadi waxay ku cidabaxaysaa bimudqatin mudqo macnaa cad ayay ku cidabaxaysaa fiiha suuratu aadamiyin aadami suuradii ay ka muuqato khafiyatun oo qarsoon suuro aadami baa ka muuqata waaya oo dumarkii umulasooyinka waxay dhaheen waa aadami suuradii haddii haddaba suuro aadami aysan ka muuqanin wasladaas isla markaana umulasooyinka ay dhaheen waa aadami asalkii haddii sii joogi lahaydna waa la suurayn lahaa ayadna way ku go-aysaa ayadna way ku go-aysaa waaya walow dahara uu soo baxo fii ciddati aqraa'in aqraa' ciddadeed haddii uu soo baxo xamligii aw amase ashhurin bilo ciddadeed hadduu soo baxo walad xamlan uur hadduu soo baxo walow dahar hadduu soo baxo fii ciddati aqraa'in aqraa' ciddadeeda dhexdeeda hadduu soo baxo aw amase ashhurin anaa'a ciddati ashhurin bilo ciddada dhexdeed uu soo baxo xamlun uur lizawji zawjkii uu soo baxo gabadhan qabay ictadad waxay ku cidtirsanaysaa biwadcihi uurkaa dejintiisa walow irtaabat hadday shakiso fiihaa ciddada dhexdeeda lam tankix ma guursanayso xataa tazuula riibatu shakigii ilaa uu ka zuulayo mase irtaabat waxay shakisay bacdaha ay bacda alciddati ciddadii kadib shakisay wa bacda nikaaxi nikaax kale kadib shakisay ninka la guursatay istamara wuu soconayaa nikaaxeedii ilaa an telida inay umusho mooyaane liduuni ashhurin lix bilood wax ka yar min caqdihi laga bilaabo xilligii uu ninkani uu mehersaday ee lagu meheriyey loo guuriyey aw mase irtaabat waxay shakisay bacdaha ay bacda alciddati ciddadii kadib markii ciddadii ka dhammaatay ayay shakisay qabla nikaaxin nin kale intaysan guursanin ka horna way shakisay faltasbir gabadha iska sabirto litazuula riibatu shakigiisu oga baxdo litazuula riibatu shakigii si oga zuulo oga baxo fainakaxat hadday guursato falmadhab muctamad waxaa weeye cadamu ibطaalihi guurkii inaan la burinayn fi lxaali isla kolkaaba fain culima haddii la ogaado muqtadiihi ay muqtadi buطlaani burinta wax keenaya haddii la ogaado abطalnaahu waan burinaynaa waaya wuxuu idhi haddii gabadhii ay ku cidi tirsato aqraa ayadoo aqraa ku cidi tirsanaysa gabadhii daatu aqraaga ahayd oo duhrigii ku cidi tirsanaysa ayaa waxaa ku soo baxay uur aynu marka ogeyn inay uur leedahay ogaatay ama gabadhii bilaha ku cidi tirsanaysa ayaa waxaa ku soo baxay uur marka uurkaana waxaa iska leh zawjkii furay ama ay kala tageen markaa waxay ku cidi tirsanaysaa biwadci alxamli uurkaa dejintiisa waaya haddii ayadoo ciddadii ku dhex jirta ay ka shakiso inay uur leedahay oo maalan waxyaaba ay kaga shakisay bay isku aragtayoo culays bay caloosha ka dareentay zaa'ida ama dhaqdhaqaaq bay caloosheeda ka dareentay iyo la halmaada marka ayada ah nin kala guursan mayso markay ciddadu u dhammaato kadib ilaa shakigii ay ka baxdo ilaa shakigii ay ka baxdo guursan mayso oy dumarkay dhahaan markaa wax uura melid maxaa yeele ciddada waxaa loogu eh, talagalay inay gabadha raximkeeda hubsato mar hadii ay shaki ku jirtana waxa weeye weli mayn hubsanin inay waxa weeye raximkeedii uu maran yahay shakiga ka baxdo waayo waa haddii ay shakiso ciddada dhexdeedii waayahay markii ciddada u ma guursanaysa ilaa shakigu ka baxo haddii ay shakiso inay uur leedahay markii ciddadii ka dhammaatay kadib islamarkaana ciddadii ay ku tirsanaysa aqraada ama bilah islamarkaana nin kale ay guursatay ee waxay ka shakaysa inay uur leedahay nikaaxeedii horta wuu sii soconayaa waxaan xukminaya nikaaxeedii inuu saxiix yahay waayo maxaa yidha aq nin kale ayaa ku tacalluqa laakiin haddii ay umusho muddo ka yar lix bilood laga bilaabay xilligii ninkan dambe ay guursatay min wakti caqdihi yani lix bilood wax ka yar ninkan dambe intay guursatay ayay umushay han bilood bayba ku umushay de han bilood ninkan uma dhali karto suuragal maaha de uurka waxa ugu lix bilood marka waxaan xukminaynaa nikaexeeda inuu baail yahay guursata iyadoo weli ciddadeena ka bixin sidaa ninkii hore ayay ka cidda tirsanaysaa ninka hore markay ciddadiis ka dhammaato marka umushan kaga cidda baxaysaa ayay ninkan dambe hadduu u tegayna asnaa ay ka cidda kadib bay markaa ay ninkii e, lagu meherinaya meher cusub loo samaynaya haddii ay ka shakiso inay uur leedahay markii ciddadii ay ka baxday kadib isla markaana weli aysan guursanin nin kale ha iska dulqaadato gabadha ha iska sabirto si shakiya uga baxdo maxaa yidhi xadidku wuxuu aha dacmaa yariibuka ilaa maa laa yariibuka iskaga wixii ku shak oo qaado wixii aan ku shak gelinay haddii nin kale ay guursato intaysan shakiga ka bixin ka horta sida muctamadka ah ku degdegi oo dhihi mayno nikaaxeedu waa baail isla kolkaaba dhihi mayno nikaaxeedu waa baail shakigu waxa wey nikaxda ku burin laakiin waxaan eegaynaa bal inaan ka helo wax butlaan keenaya oo maalan haddii gabadhaasi uu musho muddo ka yar lix bilood wakhtiga nikaaxa sidaan na soo dhaaftay marka dhaweyd nikaaxeeda markaa waan burinaya nikaaxii dambe markay guursatay ayaa waxay umushay muddo lix bilood ka yar laba bilood ama saddex bilood ama afar bilood ama shan bilood ku umushay markaa waxaa soo caddaatay in he ay guursatay ninkan dambe ayadoon weli ninkii hore ka cidda bixin saas darteed nikaaxeeda waxaa waa baail sidii hore noo soo dhaatay waaya walow abaanahaa ninkii hadduu dheereeyey gabadhii oo khuluc uu ku dheereeyey maalan ama saddex buu ku furayba fawaladat dabeetana waxay umushay liarbaci siniin afar sanay ku umushay lixiqahu waladkaasi waa uu soo haleelayaa aw amase waladat waxay ku umushay liakara in ka badan afar sano falaa waladkii ma soo haleelayo walow allaqa haddii uu gabadhii uu furo rajciyan alaaq rajci hadduu ku furo xusibat ilmuddatu muddadii aan soo sheegayna waxaa laga xisaabinaya afarta sana ahayd min aalaaqi alaaqi baa laga xisaabinaya fii qowlin qowlba wuxuu leeyahay min insiraami alciddati ciddada waxa weye gu'itaankeeda ayaa laga xisaabin doonaa muddadaas ninka hadduu xaaskiisa uu furo uu saddex ku furo tusaalahaan dabeetana ay umusho walad ilmay dhashay afar sano ayay ilmo ku dhashay ama wax ka yar afar sano laga bilaabay xilligii hee uu ilmahani calool galay markaa weladkii ninkii furay ayaa yeelanaya ninkii furay ayaa ilmahan iska leh waay haddii ay ku dhasho afar sano wax ka badanna shan sane bay ku umushay ama afar sano iyo bilo waxa weeye markaa weladkii ma haleelayo maxaa yeele muddat alxaml waxaa u badan afar sana u badan afar sana badan culammaduna waxay ku ogaadeen arrinkaas istiqraar iyo tixraac iyo dabagal bay ku ogaadeen imaam maalik baa waxaa laga wariyey inuu yidhi jaarka annaga waxaa ah haweenayda moxamed ibnu cajlaan ninka la yidhaahdo waa gabadh run badan buu yidhi ninkeeduna waa nin wanaagsan oo akhyaar ah gabadhaasi waxay ii sheegtay iyadoo ninkeedaba ii sheegeen labiyo toban sana inay saddex ilmood ku dhashay ilmo kastana ay uur ku siday afar sano marka waa muddada u badan ee la soo wariyey inay gabadhu uur qaadi karto ilmaha ku hayn karto waaya haddii haddaba gabadhii uu ku furo alaaq rajci ah muddadaas maxaan ka xisaabinaynaa muddadaa aan soo tilmaamaynay ee afarta sano ah waxaa laga xisaabinayaa alaaqa alaaqaa laga xisaabinayaa xilligii la furay qowlba wuxuu leey maye waxaa laga xisaabinaya xilligii ninkan ciddadiisa ay ka baxday ayaa laga xisaabinaya maxaa yeel gabadha rajciyada ah gabadh la qabay la mid tahay axkaamta badankeed saan horey usoo tilmaamay walow nakaxad hadday guursato gabadhii nin kale fa waladat dabeetana ay dhasho liduuni sittati ashhurin lix bilood wax ka yar bay ku dhashay fa kaannahaa waxay la mid tahay lam tankix iyadooban guursanin bay la mid tahay wain kaana uurka ay dejisay hadduu yahayna lisittatin lix bilood hadduu yahayna falwaladu waladkii liaani ninkii labaad buu u wuxuu ku yidhi haddii gabadhii ciddadii markay ka dhammaatay kadib ay guursato dabeetana inka dambe guursatay ay lix wax ka yar ilmo ku dhashay markaa waxay la mid tahay si ayadoon guursanin fakaannahaa lam tankix ayadoon guursanin bay la mid maxaa loga jeedaa maxaa yeelay waxaa soo caddaatay gabadhan inay guursatay ayadoo weli ciddadii ninkii hore ayna ka dhammaanin oo uurle inay guursatay baa soo caddaatay maadaamay ku umushay lix bilood wax ka yar intay ninkan dambe ay guursatay marka nikaaxeedi waa baail ilmahana waxaa iskale ninkii hore ayaa iskale waaya haddii laakiin ay ku umusho muddo lix bilood ah ayay ku umushay weladka waaa iskale ninkan dambe iskale lix bilood bay ku dhashay iyo laxdataynkii yani saacat alwaci wa saacat alwadci marka weladkan waxaa iskale ninkan damba iskale ninkii hore ma leh maxaa yeele dee aqalulxamli waxa wey waa lix bilood gabadhan lix bilood bay ku umushay markii ninka dambe ay guursatay waaya walow nakaxad hadday guursato fi lciddati ciddada dhexdeeda faasida nikaaxan faasida nikaax faasiday guursatay fawaladeed dabeetana way umushay lilimkaani muddo ka suuroobay ilmahan inuu ka ahaado min alawali ninkii hore laxiqahu zawjkaa ah hore ayuu waladkani haleelaya wanqadat ciddadeeduna waxay ku go'aysaa biwadcihi waladkan inay dhasho uma dabeetana tactadu way u ciddi tirsanaysaa mar labaad liaani ninkan dambe labaad ayay ku ciddi tirsanaysaa ow amase waladad waxay dhashay gabadhii la qabay ciddada dhexdeeda ayay waxay ku dhashay lilimkaani muddo ay ka suuroobayso min azawji aani zawjka labaad ilmahan inuu ka suuroobayo muddo kaga suuroobay ayay ku dhashay lixiqahu wuu haleelayaa aw mase minhumaa muddo waxay ku dhashay ilmihii labadoodabuu ka suuroobay zawjka hore iyo zawjka dambeba curda waxaa loo bandhigayaa ilmihii cala alqaa'ifi nin isryaqaan ah fain alxaqahu hadduu haleeshiiyo biaxadihimaa labadaa nin mid ahaan fakal imkaani waxay la midtahay sidaasoo ka suuroobay minhu xaggiisa faqad oo keliya mualifku wuxuu noo tilmaamayaa masale muhiim ah oo aad u dhacda masaaishan waddankeena aad bay ugu badanta moodina masail dee fuqahadu iska iftiraadayaan iska keenayaan waa masail waaqic oo had iyo jeer culamada la weydiiyo weliba aad waxay u dhacdaa gabadhan haddii iyadoo eh, nin uu furay dabeetana ninkaa u cadhaysan ee nin kale ay waddadun ka raacdo nin kale usoo bandhigan ama isguursanaa ninkii hore ka aarsanaysaa iyadoo ciddadeedii ayna dhammaanin ayay been u sheegtay way tii waan ciddo baxay ninkaan waan kala tagana waan ciddo baxay ninkii hore ka aarsanaysa saas ninka labaad ku raaca wayna dhacday aad bu dhacday inay dumarku qariyaan ciddadeedii saa darteed in la hubsado wey ninka gabadh carmale meherinaya ama gabadhba meherinaya waa inu isku hubsada horta gabadhani ma inanba mise waa carmal hadday carmal tahay ninkii hore goormay kala tageen ciddadiiba ciddo baxday waxaasoo dhan waa inu hubiyaa dumarkuna maanta waxa wey ilahay kama cabsanaya qaar badan waxbay isku khaldayaan ama ma garanaya cilmi mabaleba raggan guursanayana ayuna cilmi ma leh ataa ma hubsanay gabadhan mcido baxday iyo ninkii mar haddii nink ninka hore ma kala tagteen ha markaas ka meersanaya ma hubsanay mcido baxday iyo gormaad kala tagteen iyo marka maanta waraci iyo xalaal miradkii baa yaraaday saa darteed masaa-ishan fuqahadu ay sheegayaan waxaas inoo caddaynay axkaamta ka dhalanaysa waaya haddaba ninkii hadduu gabadhii uu furo dabeetana ciddada dhexdeeda ay guursato waa gabadh la furay iyadoo ciddadii ku jirta ayay nikaax faasida guursatay nikaaxu faasid muu noqonayaabade gabadh guursatay ayadoo aan ciddo bixin nikaxdu waa faasid dabeetana waxay umushay walad waan eegaynaa oo saddex midun wey in waladkaa uu ka suuroobayo ninkii hore ambaba oo keliga uu ka suuroobayo waladkan amaba inuu ka suuroobayo kan dambe ama labadooda inuu ka suuroobayo saddexdii mualifkaku inoogu sheegay haddii uu ninka hore ka suuroobayo ninkaa horeaan haleeshiinaynaa oo seeba ugu soorobaya ninkii hore tusaale ahaan gabadhan ilmihii waxay ku dhashay lix bilood wax ka yar intay ninka dambe guursatay nikaaxii dambe lix bilood wax ka yar ayay weladka ku umushay saa darteed ninka dambe kamaba suuroobayaba ninka horuuna ka suuroobaya ninka horena in ka yar afar sano ayaa ka soo wareegatay intay kala tageen saa darteed ninkii horeu ka suuroobayaa weladka weladkii kii hore ayaa la heleeshiinayaa ciddadeeduna waxay ku go-aysaa ilmaha markay u musho kan labaadna ciddo labaad bay u ciddo tirsanaysaa maxaa wadushubu ayuu u tegey wadushubu ugu tegey waa hadduusan ogeyn gabadhan inaysan ciddadeedii hore goyn hadduu ogaana waaba zaani marka kama ciddo tirsanaysaba waaya haddii ay umusho ilmihii xilli ilmahani uu ka suuroobayo kan dambe lakiin kii hore uusan ka suuroobayn oo waa side lix bilood bay ku umushay ilmahan iyo wax ka badan lix bilood ama toddoba bilood ama sideed bilood ama sagaal bilood bay ku umushay markii ninka dambe ay guursatay kii horena waxaa ka soo wareegatay muddo afar sano ka badan haddaba kii hore suuragalba ma ah inuu ilmahan dhalay kan dambena waa suuragal saa darteed kan dambe ayaa la haleeshiinayaa waaya hadda ilmahan laga hadlaya haddii uu labadooda ka suuroobana oo seeba labadooda uga suuroobaya ninka hore ninka dambe uu ka suuroobaa lix bilood bay ku dhashay markuu ninka dambe uu u tegey in ka yar afar sano kii horena intay kala tageen afar sana wax ka yar baa ka so wareegay matala saddex ka so ama sanad ama laba sano ama saddex sano kan dambena lix bilood iyo wixii ka sii badan lix bilood ama toddoba bilood ama siddeed bilood ama sagaal bilood marka kii horena uu dhali karaa ilmahan kan dambena uu dhali karaa midkaan haleeshinayna markaas waxaan u bandhiganaa ilmihii qaa'if qaa'ifka waa ninka isryaqaanka ah ee caruurtu sida isu shabahaan iyo aabbayaashood kala garanaya yani waxaa loo bandhigaya nin isriiqaan waa leeyahay labada nin midkeebuu weladka shabahaa ilmihiina uu eegayaa labada nin uu eegayaa dabeetana midka uu dhaho kaas ayuu shabahaa kaasaan heleyshiinayna waa markuu mualifku leeyahay fain alxaqahu biaxadihima haddii midkood waa haleeshiiyo kii hore ama kii dambe fabilimkaani fakalimkaani sida isagoo xukunkiisa waxa wey kalimkaani sida asagoo kaa ka suuroobay uma lamid yahay oo kaasaan haleeshinaynaa saas wey marka masaladan waxaa la mida ah maslada hadda aan sheegaynay ee naazilada ahaydee albasma alwaraatiya d n a haddii d n a la hayana kaba sii fiicanba qaa'ifka asaga ka sii fiican waad fanta sooma maxaa yaele d n a ga baaritaankiisu waxa weya boqolkiiba sagaal iyo sagaashan dhibic sagaal iyo sagaashan waxa weeye nisbada khaladku waxa weeye boqolkiiba eber dhibic eber eber hal way ka yartay khaladkiisu laakiin qofkan waa qof bani aadan ah qaa'ifka lagu sheegayo suurada shakligaa u eegaya oo indhihiisa iyo farihiisa iyo wabsa isku eegaya iyo qaabka ninkan ubaxay iyo waba isku egaya shakligan khaarijiga markaasu le ninkan u eegyahay nin isriiqaana shardi ah qof oo dhan maa dad qof kasta maa laakiin d n ega hadii la helaya d n ega haddii baaritaan labada nin lagu sameeyey weladkii midkuu d n egu dhaho waxa wey ninkana waxa wey dheecaankiisa uu leeyahay kaasaa la heleeshiinaya hal mar aan laqmada ku soo celino wuxuu yidhi walow nakaxad haday gabadhi guursato fi ciddati ciddada dhexdeeda faasida nikaax faasida haday guursato fowlada dabeetana dhasho lilimkaani suuroobid hadday u dhasho macnaa muddo ay ka suuroobaysa ilmahan inuu ka ahaado min alawali kii hore dhexeqow ka hor uu haleelaya waladkaasi wanqadad ciddadeeda wuxuu ku dhammaanaysa biwadci yani ilmaha markay u musho uma dabeetana tactadu ugu cidi tirsanaysaa lithaani kii labaad aw mase lilimkaani waladad waxay u dhashay lilimkaani suuroobid ilmihii ka suuroobaya min athaani ka dambe laxeqow au haleelaya aw mase waladad way dhashay lilimkaani suuroobida ku suuroobay minhumaa zawjkii hore iyo zawjkan dambaba curda ilmihi waxaa loo bandhigay cala alqaa'ifi midii sariiqana fa in alxaqahu hadduu haleeshiyo waladkii bi axadihim labadooda mid ahaan fakana imkaani si asagoo ka suuroobay ayuu la mid yahay waladkii minhu kaa uu haleeshiye oo faqad oo keliya wallahu tacala aclam sala allah wasalam caleyh